الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم cashirkani waa cashirkii afraad ee kitaabkeena safiinaة النajاة mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu taعaalى fasl furuudu tayamumi khamsaة furuudu tayamumi arkaanta tayamumku khamsatun shan weeye alأwalu kan koobaad naqlu aلturaabi ciiddii oo la raro weeye aلثaani ka labaadi anniyatu niyo weeye aلثaaliثu ka saddexaad masxulwejhi weji oo la masaxo weeye alraabicu kan afaraadi masxulyadayni gacmaha oo la masaxo ila اlmirfaqayni xusullada laga gaadho alkhaamisu kan shanaadi aلtartiibu waa in la kala tartiibiyaa oo la kala horaysiiyaa bayna almasxatayni labada masaxaad wuxuu u masaxii wejiga la masaxayey iyo kii gacmaha lagu masaxayey waayahay cashirkii hore waxaan kaga soo hadalnay tayamumka asbaabtiisa iyo shuruuddiisa halkanna mualifku wuxuu kaga hadlayaa arkaantiisa shan buu ka dhigay waa yahay rukniga koobaad wuxuu leeyahay mualifku raximah اllahu tacaala alأwalu ka koobaad ee arkaanta tayamumka ah naqlu turaabi ciiddii in la soo raro oo macnaha qofkii in uu ciiddii uu dhulka ka soo qaado oo wejiga u soo qaado ayaa arkaantii ka ah ama dhul ka soo qaado ama ciiddii hadday weel ogu jirto oo tusaale ahaan gurigiibuba ka yuu rabaa inuu ka tayamumo asagoo bannaanka u bixin ciiddii baa loo soo qaado weel baa loogu soo shubay qofkii xanuunsanaa sariirtiisii ama gooshiisi baa loo so agdhigay halkaasuu ka tayamumaya waa inuu ciiddaas soo qaadaa ama asagu ha soo qaado ama qof kale ha u idmo waa in horta ciidda la soo qaadaa qof kale hadduu doono ha u soo qaado gacmihiisa ha u soo qaado wejiga ha uu maso waaya aلثaanي rukniga labaad anniyatu niyo weeye oo niyadu waad aragtaanoo way ku jirtaa cibaadaadkoo idil niyadaasi rukni bay noqonaysaa weysadii waa kii ay nagu soo martay iyo maydhigii tayamumkana sidoo kale rukni bay noqonaysaa in la niyeysto oo muxuu qofka tayamumaya niyeysanayaa wuxuu niyeysanayaa istibaaxata salaa salaadda inuu bannaysto salaadda inuu banaysto ayuu niyeysanaya ama wax kasta oo u baahan tayamum u baahan inuu ku banaysto maxaa yeelay fuqahadu waxay leeyihiin tayamumku raaficun lilxadaث ma aha xadadka ma kor yeelaya e waa mubiix uu banaynayaa wixii dahaarada lagu banaysanaya uu banaynaya salaadii iyo maxaan ku dhahaaye qofka duu janaabo qaba inuu qur-aanka akriyo inuu musxafkii u taabto ilaa akhirihi marka waa mubiix sidaa darteed waa lagu banaysanaya unaysanya niyat اlاstibaaxu la imaanaya ama ha ku banaysto salaad ama masl musxaf musxafka taabashadiisa iyo wix la mid ah. waaya kaasina waa ruknigii labaad rukniga saddexaad masxulwejhi wejiga oo la masaxo weeye oo marka le wejiga la masaxo wejiga xadkiisii horaybunugu soo maray markaan ka hadlaynay weysada inuu yahay xagga dherarka tinta meesha ka soo baxdo ilaa lafgadha lafta garhka iyo labada dhigood inta udhaxaysa balaca laakiin tayamumku sida weysada looma shardinayo in aad ka soo bilowdo tinta meeshay ka bilaabmayso tayamumka looma shardinayo weysada laakiin waa loo shardinaya inaad halkay tinta ka bilaabmaysa aad ka soo bilowdo maydhitaanka tinta meesha kaso laakiin tayamumka wejiga unbaad masaxaysaa tinta khafiifka ah ka bilaabamaysa inaad gaadho shardina ma aha waajibna ma waaya marka asaga wuu ka duwan yahay xagga weysada wuu kaga duwan yahay alraabicu rukniga afaraadi masxulyadayni gacmaha oo la masaxo ila almirfaqayni xusullada laga gaadho macnaha gacanta ood masaxdo ilaa xusulka inta aad ka gaadhayso waayahay oo macnaha gacantoo idil baa la masaxaya ilaa xusulka laga gaadhayo sida weysada oo kale qaabka loo masaxayana fuqahadu way tilmaameenoo waxay dhaheen gacanta bidixda ah faraheeda baatinka ah ayaad gacanta midigta ah boggeeda madow ayaad hoos dhigaysaa sidaasaad ugu qabanaysaa ma dhaafsiinaysid saasaad ugu qabanaysaa kadibna waad ku jiidaysaa halka markaad soo gaadho dhudhunka meeshu ka bilaabmayo ayaad kusoo gacantii waad kusoo qabanaysa oad ku laabaysaa kadibna waa gacantii baad hore ugu wadaysaa xusulka markaad soo gaadho ayaad haddana soo wareejinaysaa oo xaggan kale ayaad usoo wareejinaysaa gacantii suulkaad kor baad u haysaa intaasoo idin suulka isaga ma gaadhsiinaysa kor baad u haynaysaa markaad soo gaadhsiiso gacanta meesha ay ku dhammaato halkan cukurka ayaad markaas suulkii ayaad suul ku masaxaysaa suulkii ayaad suulka ku masaxaysaa haddana gacantii kale sidoo kale kadaalik kadibna labada baabacood ayaad saa isku qabanaysaa ood isku masaxaysaa waa madhabka imaamu shaafici raximah ullah iyo culimmada qaar in la masaxayo ilaa dhudhunka la masaxayo waaya marka la tilmaamayo wey kaasina waa rukniga afraad rukniga شhanaadi الtartiibu bayna اlmasxatayn labada masax masaxdood in la kala tartiibiyo oo laga bilaabo wejiga masixitaankiisa dabeetana lagu xujisiiyo gacmaha masixidooda oo haddii qofkii uu ka horraysiiyo gacmihii uu wejiga ka horraysiiyo oo gacmaha marka hore uu masaxo kadibna uu wejiga masaxo waxaa weeyaan wejigaa uma loo tirinaya gacmihii waa inuu mar labaad ku soo celiyaa ilan tartiibka uu khilaafee faslun mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha buriya alaaatun saddex weeye maa abطala alwuduu'a weysada waxaa buriya wariddatu qofkii inuu diintii ka baxo oo diinta islaamka uu ka ridoobo walciyaadu biاllaah wa tawahumu اlmaa'i iyo biyaha qofkii inuu maleeyo ama uu fisho biyo inay jiraan waa goormo laakiin marka ay biyaha filashadooda ay ku tayam ku burayo in tayamama waa haddii u tayamumay lifaqdihi biyaha waayitaankoodii mualifku wuxuu leeyahay tayamumka waxyaabaha buriya waa saddex ka koobaadi waxa weeyaan wax kasta oo weysada buriya afartii shay eena soo martay ee nawaaqidulwuduu ahaa ee weysada burinayay tayamumkuna way burinayaan taasi waa midka koobaad ka labaadi alriddatu wariddatu weeye waa qofkii oo diintii ka baxa oo diintii islaamka kaga baxa ama qowl ama ficil ama niyo qalbiga ka niyeysta hadduu kelimatulkufri qofka ku dhawaaqo diintii buu ka baxayaa ama ficil buu uu diinta kaga baxayo waxa weeyaan tayamumkiisi wuu burayaa waaya laakiin hadduu weyse qabay weysadii kuma burayso haddii uu usoo laabto islaamkii weysadiisi sidii bay u joogaysaa uu soo toobadkeeno o islaamo marka weysadu way ka xoog badan tahay bay leeyihin fuqahadu tayamumka oo tayamumku waa dahaaro daciif ah marka riddadu ku burayaa laakiin weyse qaadku kuma burayo riddadi riddadii kuma burayo waaya kaasina waa kii labaad ka saddexaad wa tawahumu اlmaa'i biyaha oo la tawahumo in kaana in tayamama lifaqdihi hadduu waayitaankiisii u tayamumay haddii u gabagabaystay biyo waayitaankood oo biyihii uu tawahumay tawahumka waxaa looga jeedaa inuu qofkii biyaha uu malaysto walow malo daciifa ha ahaadee haba fishe e macnaha meesha waxaa laga jeedaa haddii qofku horta biyo helo mesha waxad ka fahmaysa hadduu qofkii biyo helo inay weys tayamumkiisi uu burayo haddii uu ogaado maba helina lakin wuu ogaado inay biyo u imaan doonaan wax yar kadib tayamumkiisi wuu burayaa ama wuu maleeyey inuu biyo helayo male xoog badan tayamumkiisi wuu burayaa ma malayn male xoog badana wuu shakiyey niyo ma laga yaabaa inaad biyo hesho maanta oo ama hebel wuu maqnaa inuu biyo keeno wuu shakiyey boqol kiiba konton yacni kaasna uu ku burayaa tayamumkiisii ama malo daciif ah oo xataa ka sii daciifsan shakigii uu ku burayaa tayamumkii xataa haddii fuqahadu waxay leeyihiin haddii xataa uu qofku uu daruur arko isagoo mutayamim ah oo gabagabaystay daruur madow waa cirkii soo fuusho wuxuu is yidhi malaha daruurtaasaa badi'i doonto idinku soo hori doonta tayamumkiisaasu ku jabayaa amaba dhalanteed buu arkay dhalanteedka dhaan dabagaallana waa la yidhaahdaaye waxa weeyaan waa meeshii dhulka saxaraha ah ee siman ayaa wuxuu halkaasoo kale wuxuu biyo u maleeyey ayaa ka birqay biyana ma aha ogu hadda xatى إida jaءahu kasaraabin bqiicaةi yaxsabuhu الضam'aanu maءan xatى ida jaءahu lam yajidu شhayan aayad quraan ku yidhi waa dhaan damagaalihi halkaasoo kale qofkii wuxuu is yidhi malaha waxaa meesha ka ka birbirqaya waxa weeyaan waa biyo markuu yimidna wax biyaa ma arag tayamumkiisii malihii uu maleeyeyba wuu ku buray mujarad tawahum wey kaas kale tawahum waa ku mualif ka cabira waa wax aan xaqiiqo ahayn baad iska iska malays qof baa adoo iska jooga waxa maqashay biyaa yimid ama biyaha soo balaha soo socda waabaad maqashay waa intaas tayamum ku buraya waa dahaaro daciifa ah oo daruuro ahaan loo tayamumayo waayahay laakiin marka uu tayamumku ku burayo mala biyaha helitaankooda ama tawahumkooda waa markii u tayamumay biyo waayitaankooda laakiin hadduu tayamumay xanuun oo qofkani biyaha maba isticmaali karo xanuun baa u diidaya amaba biyihii buu u baahan yahayba biyihii biyaha imaanaya waa biyo uu oon baa meeshii ka jira biyo la-aan baa ka jirta biyahaas wuxuu leeyahay bal cuntada aad ku karsatid ood cabti markaasoo kale kama burayo tayamumkiisii ilan waa biyo u baahan yahay macduur buu ku yahay biyahaas marka tawahumka uu ku burayo sidoo kale tayamumka uu ku burayo biyahoo la fisho waxaa weeyaan waa marka uusan salaadda ku jirin isagoon salaad ku jirin markii uu biyo maleeyo ama uu tawahumo ama uu shako shakeeyo biyo helayo ayay ku burayaa tayamumkiisii laakiin asagoo intuu gebagabaystay salaadii galay ayaa daruur buu arkay soo madow ama dhaan damagaalo halkaa ka arkay ama wuxuu is yidhi malaha hebel biyuu keenayaa uu tawahumay kuma buraya hadduu mar salaaddii galay yaqiin buu ku burayaa cilmi inuu biyihii uu arko uu helo ama uu ogaado inay u imaanayaan yaqiinta unbay ku buraysaa laakiin taa laftirkeeda yaqiinta la tafsiil baa la gelinayaayo waxaa la leeyahay qofkan meesha uu joogo ma biyaha haalib ku ah mise biyaha haalibkuma ah ma meel biyuhu naadir ku yihiinba oo ay qofkii salaaddii kaga dhacayso oo qalo looga baahnayn sida meel saxaro oo kale qof musaafir ah oo meel saxaraha ah maraya ayaa biyihii waaye salaaddii buu galay markii salaaddii uu galay ayaa biyaa yimid biyo ayaa yimid qofkaasi salaadaasi aslan wayba kaga dhacaysaa meesha biyaha waa naadir in la helaa waxaa badan in waayitaankoodaa badan qalla kuma noqonaysa salaadan hadhow inuu soo qalleeyo saasay kaga dhacaysaa tayamumkaas hadduu ku tukado marka biyahan uu helay salaaddii kama burinayso mar hadduu salaaddii galay salaaddii kama burayso salaaddiis uu dhammaystiranayaa in kastoo fuqadu leh waxaa sunno ah inuu intuu salaaddii ka baxo uu weysaysto oo markaa uu tukado laakiin waajib ma ah salaadiisa way asaxaysaa laakiin hadduu joogo meel biyuhu ku badan yihiin laakiin naadir ay tahay biyaha in la waayo sida tuulooyinka oo kale oo uu salaaddii galo kadibna biyo ay imaadaan waxa weeyaan qofkaasi salaaddiisii way buraysaa tayaamkiisi inuu buraya waxaa laga rabaa inuu weysaysto oo uu salaaddii mar labaad ku soo noqdo maxaa yeelay qalihii kagama dhacaysa salaaddaasi qalaa looga baahan yahay kolleyba marka saasaa tafsiirka loo gelinaya intaasu mualifku ku soo koobay waxyaabaha tayamumku buriya waxyaabo kale oo tayamumku buriyana way jiraan waxaa ka mid ah qofka in cilladii uu u tayamumay ee xanuunkii ilaahay u ka caafiyaba boogihii uu biyaha u diidayay baaba ka ka bogsaday uu ka caafimaaday dee markaas tayamum uma banaano tayamumki tayamumkii uu tayamumayna wuu buraya hadduu markaa mutayamim ahaa u caafimaaday waxa weya tayamumkaasi wuu buraya ilaan markaas yani idaa e, maa jaaza licudrin baطla bizawaali bay qaacida iqi ahayd wixii cudurdaar u bannaanaada wuxuu ku burayaa e, cudurkaas oo zuula ayuu ku burayaa iyo qofkii inuu maxaan ku dhahaaye biyo biyaha wuu waayey laakiin biyo la iibinayaa jiray lacag buu u la'aa lacag baa u timid biyo ma haysta laakiin lacag baa u timid biyaha ku iibsan karo markaana tayamumkiisi wuu burayaa waa haddii usan lacagtaa u baahnayn ama dayn aan loogu lahayn iyo wax la mida ah. waa yahay faslun alladii yadhuru min annajaasaati waxyaabaha nijaasaadka ka daahir noqdaa acyaanta nijaasaadka ee daahirooba ee dahaaro daahir noqda waa saddex buu mualif ku leeyahay alkhamru khamradii takhallalat hadday khal noqoto binafsiha nafteeda khal u wa jildu lmeytati iyo meytada ama baktiga haragiisa idaa dubiqa haddii la magdiyo iyo wamaa saara xayawaanan iyo wixii xayawaan noqdaa mualifka halkan wuxuu ka sheegayaa nijaasaadkii ayuu kaga hadlayaa nijaasaadkana waa kaan soo sheegnayoo waa maqsad ka mida maqaasida dahaarada dahaarada waa kaanini maqaasideeda ama dahaarada waxyaabaa lagu qasto waa afar baan soo nidhi waa weysadii iyo maydhigii iyo gabagabaysigii iyo nijaasadoo la zuuliyey kan waa nijaasada zuulinteedii ayuu ka hadlaya nijaasaadkii marka hore waxyaabaa daahir noqda kadibna wuxuu ka hadli doonaa qaabka anwaacdeeda iyo sida loo daahiriyo mualifku wuxuu leeyahay waxyaabaha acyaanta najiska ah ee daahir noqon kara waa saddex horta laba shay baa jiro dadku isku khaldaan oo in la kala soocay muhiim tahay nejis iyo mutanajis najisku waa shayga cayntiisu ay nijaasada tahay sida kaadida oo kale saxaradii oo kale khamrigii iyo meytadii baktigii wix la mid ah waa acyaan najisa acyaan najisa weyaan mutanajiskuna waa shay daahir ahaa oo nijaasadii ay ku timid oo ku soo dariday sida maalan maro daahir ahayd oo nijaase ay ku dhacday biyo daahir ahaa oo nijaase ay ku timid waa mutanajis najis lama dhahayo najis ma aha ee waa mutanajis wuu nijaasoobey wey wuu nijaasoobey nijaasa ku dhacday laakiin najis maaha najisku waa shayga cayntiisu ay nijaasada tahay marka mualif hadda wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan shaygii mutanajiska ahaa ma aha ee nijaasoobay ee daahirka ay nijaas ku dhacday ma aha kaa wuu noo imaan doonaa xukumkiisa ee waxa weeyaan waa shayga cayntiisu ee nijaasada ahayd sida khamriga oo kale wax cayntiisu ay nijaasa tahay oo daahirooba ma jiraan mualif wuxuu leeyahy saddex shay baa jira waayahay saddexdaa shayna waxaa ka dhaxeeya istixaalo macnaha way xaaladoodiibaa isbedeshay oo xaalad kale shayga u wareegay xaaladiisi xaaladan ahayn buu isku bedelay marka saasuu daahir u noqday ka koobaadi waxaa weeyaan mumalifku leeyahay alkhamru idaa takhalalat binafsiha alkhamru khamrigii idaa takhalalat haddii ay noqoto khal binafsiha nafteeda khal u noqoto horta khamrigu waa maxay khamrigu waxaa weeyaan kullu muskirin maa'ic waa shay kasta oo daroogo ah oo maandooriye ah oo haddana dareero ah waa maandooriye dareero ah markaan leenahay muskir waxaa kaa baxay waxaan aan maandooriye ahayn baa kaa baxay markaan leenahay maa'ic shaygu maandooriye wuu noqon karaa laakiin asagoo oon dareero ahayn buu maandooriye noqon karaa sida xashiishadda oo kale xashiishaddu nijaas ma aha khamrina ma aha laakiin waa xaaraan xukunkeedu waa xukunka khamriga xagga taxriimka laakiin waxaan ka hadlayna hadda ashyaada nejiska ah khamrigu waa nejis waana shay kasta oo dareero ah oo maanka dooriya waayahay waxaa soo gelaya khamrigii laga sameeyey cinabka kii laga sameeyey timirta kii laga sameeyey ay shay oo laga sameeyo khamriga waxa weeyaan waa oo maadaama uu leeyahay shidda muطriba uu leeyahay wax maankii doorinaya oo maskaxda bedelaya khamri weeyaan wuxuu doona baa laga sameeya marka khamrigaasi waa nijaas marka goorma ayuu daahir noqonayaa khamrigii waa haddii uu khal noqdo khalka waad garanaysaan waa dareeraha aan isticmaalin cuntada aan ku darsanno ee cad khamrigii hadduu khal noqdo oo weliba naftiisii uu khal u noqdo waxa weeyaan daahir buu noqonaya daahir ayuu noqonaya markuu mualifku leeyahay binafsiha wuxuu ka ixtiraazaya iska ilaalinaya haddii uu khamrigii ku dhaco shay kale lagu daro maalan waxaa lagu daray toon ama waxaa lagu daray milix ama wax doonaba lagu daray xataa dhagax haddii lagu rido oo markaa uu khal noqdo isagoo shaygii kale uu ku dhex jiro waxa weeyaan ma daahiroobayo markaas ma daahiroobayo sababto ah shaygaa ku dhex jiray ayaa nijaasoobaya markuu khamrigii lagu dhex rido wuu nijaasoobay markuu khal noqdayna asagii shaygii baa nijaasaynaya khamrigii khalkii nijaasaynaya marka ma daahiroobayo oo waxa khamriga markuu khal noqdo uu daahir u noqonayo waa maxay maxaa yeele khamriga cillada nijaasada ka dhigaysa waxa weeyaan waa iskaarka cilladaa weeyaan cillada hadday zuusho marka darogadii ka baxdo oo shaygii khal uu noqdo khalku waa wax la cuno waxa weeyaan alxukmu yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman weeyaano xukumku wuxuu la wareegaa u cilladiisuu la wareegaa markii cilladiisii la helana waa la heli markii la waayana waa la waayey maadaama khamrigii cilladii nijaasaynaysa ay ka baxday oo iskaarkii ahayd oo daroogadii ahayd oo ay khal noqotay waxa weeyaan nijaasadina way ka zuulaysaa oo waxay noqonaysaa shay xalaal oo la cuni karo la daahirna ah waa yahay marka khamriga markii uu daahir noqdo oo uu macnaha khal isku bedelo oo sidaa ku daahara daahir ku noqdo weelkii uu ku jirayna sidoo kale daahir buu noqonayaa macnaha weelka marka hore wuu nijaaseeyey soo ma ah laakiin markii uu khal noqdo weelkiina saasoo kale uula daahir buu la noqonayaa lidaruurati buu daahir oo la noqonaya isna waa yahay wajild lmeytati ka labaad shay ashyaada nijaasada ah ee daahirka noqota waxaa weeyaan jild اlmeytati haragga meytada ama baktiga idaa dubiqa haddii la magdiyo horta meytadu waa maxay meytadu waxaa weeyaan waa maa zaalat xayaatuha bigayri dakaatin sharciya waa wixii nafti ka baxday asagoon gowrac sharciga la marinin ayaa meyte la yidhaahdaa waxaa soo gelaya markaas shaygii xayawaankii maxaan ku dhahaaye iskii u dhintay ee aan la gowracin waa meytu noqonaya ama xayawaankii la gowracay laakiin gowraciisu uusan sharci ahayn sida maalan kale inuu gowraco kale qof gaal ah oon yahuudiya nasraani aan ahayn oo waani ah ama majuusi ah qolada dabka caabuda ama qof muslimaaba gowracay laakiin siday harciga ahayd sifadii harcigahayd oma gowracino bar buu ka kala tegay gowraci shuruuddiisii ma marin marka maytuu noqonaya bakti baktigaas marka dhammaantii waa nijaas xataa haraggiisu waa nijaas marka haddii haraggaas la magdiyo intii laga soo saaro maydkii maytadii la magdiyo magdintu waa maxay waa in fadalaadkii haragga laga saaro waxyaabihii dheeraadku ah hilibkii iyo waxyaabihii la socday in laga saaro shay kulul la mariyo geedaha qaar iyo waxyaabaha qaar dadka magdiyaa yaqaanee ayaa la marinayaa marka waxay ka jaraysaa waxyaabihii haragga la socday ee fadalaad ahaa iyo hilib iyo seede iyo wixii la socday ayay ka saaraysaa marka wuxuu noqonayaa wax idiin aho suubaanu noqonaya haragga marka markuu saa noqdo haraggaasi waxa weeyaan wuxuu weli daahir ma noqonin inta keliya daahir kuma noqonin waa wuxuu la mid yahay sida maro nijaasoode oo kale waa in la maydhaa markaas markii la megdiye kadib ashyadan xiriifka ee kulul lagu megdiyaa waa in la maydhaa sida marada oo kale markaasuu daahir noqonaya oo lagu tukan karaa oo la isticmaali karaa waxaan lagu garanayaa shaygan inuu si fiican loo megdiyey in kale waxaa lagu ogaanayaa markii biyo lagu radiyo habeenkii oo kale ama xoogaa intii loo daayay biyihii laga soo saaro kadibna la eego ma urkiibaa ku soo laabtay mise kuma so hadi urki ku soo laabto waxaad garanaysaa meeshaas usan si fiican loo magdin hadduuna urki ku soo noqonina oo uusan qurun iyo ur keenin sida mara biyo la geliyo kale uu noqdo waxaa weeyaan haraggaa si fiican baa loo magdiyey haragga la magdinayo ee daahir ku noqonaya magdinta waa maxay waa haragga ku nijaasoobay geerida xayawaanka u dhintay laakiin haragga aslanba najis ahaa nolosha xayawaanka asagoo saaran nijaas ahaa kuma daahir noqonaya magdintii sida haragga eyga iyo doofaarka kuwaas ayagu iyo faracoodaba kuwa ayagu magdin ma gelayaan laakiin xayawaanaad kale oo dhan waxa weeyaan haraggooda waa la magdin karaa haraggooda waa hee waa la magdin karaa waaya wamaa saara xayawaanan ka saddexaadi waxaa weeyaan ee daahir noqonaya nijaasada daahirka noqonaysa wixii xayawaan noqday oo mualifku wuxuu uga jeedaa sida baktiga oo kale baktiga waxaan ognahay marka xoogaa uu joogo waxaa ku dhalanaya dixri dixrigaasi wuxuu ka dhashay bay leeyihiin baktigaas marka maadaama baktigaa ka dhashay oo baktiga nijaas ahaa dixrigaasi waxa weya nijaas ma noqonayo asagoo waa xayawaan xayawaankuna alaslu fiihi طahaara waxaa asal u aha dahaaro ah, wixii laga soo istinooday mooyaane sida eyga iyo doofaarka laakiin asagu waxa weya wuxuu noqonayaa xayawaankaasi daahir buu noqonaya asagoo asalkiisu ahaa nijaas oo baktiga ka dhashay waxaa kaloo la mid ah dhiriqda ama xaarka lo-da oo kale markii in badan ay joogto waxaa tixriba dhexdeeda ka dhalanaya tixrigaasi waa daahir maa isagoo oo asalkeedu ahaa nijaas miaalkaasaa lagu miaaliyey lakiin halkaa mualifka waa lagu yar haystaa waxaa la yidhi culamada qaar ay leeyihiin xayawaankaasi ilaahay baa ku dhex abuuray meeshaase kama dhalanin baktiga laftiisa kama dhalanin ee waa xayawaan ilahay halkaa ku abuuray oo bakteriyada iyo waxaas meesha ku nool yani ku dhex nool ama hareerada ku nool ayuu ka dhashay ee ma aha wax nijaasada lafteeda ka dhashay waa yahay marka halkaas ayaan kaga baxaynaa taasna waxyaabaha kale ee waxaa jira waxyaaba istixaaladaas ku daahir noqda oo inta mualifku soo sheega aan ahayn sida caanaha oo kale caanuhu asal ahaan waa dhiig bay ka dhashaan oo caanuhu dhiigbay yani dhiig baa caanihi isku bedelaya amaba dhiigga qaar ba wuxuu isku bedelayaa many buu isku bedelayaa xinjir buu isku bedelayaa ilmaha uurka hooyada ku jiro o kale asalkiisu wuxuu ahaa biyuu ahaa biyihiibaa dhiig isku bedelaya dhiiggii baa waxay isku bedelayaan cad ama waslad ayuu isku bedelaya marka daahir buu noqonaya bahashan garanuugta aan nahdo waxa weeyaan dhiiggeeda qaar ka mid ah ayaa wuxuu isu bedelaa miskiga hadda aan isticmaalle eh udgoon ee cadarka ah ee cad kaasuu isku bedelaa marka asalkiisu dhiig buu ahaa laakiin markii dambe wuxuu noqday shay aahir ah waa laga soo jaraa marka waa waa la isticmaala kaas asna waxa weya waxyaabaha daahirku nijaasada daahirka noqota ayay ka mid tahay mualifku noo sheegay faslun annijaasaatu alaaatu nijaasaadku waa saddexuu mualifku yidhi muqalladatun mid la adkeeyey wamukhafafatu mid la fudeeyey mutawasitatu mid dhexdhexaada almuqalladatu tii la adkeeyey nijaasatu اlkalbi waa nijaasada eyga iyo walkhinsiiri doofaarka iyo wa farci axadihimaa midkood faraciisa wاlmukhafafatu tii la fududeeyeyna bowl sabiyi ilmihii yaraa kaadidiisa alladii kaasoo lam yacam aan quudanin ama aan cunin hayra اlabani caano waxaan ahayn walam yabluq aan gaadhin alxawlayni laba sano wاlmutawasitatu nijaasadii dhexdhexaadka ahaydna saa'iru الnijaasaati waa nijaasaadka inteeda kale macnaha nijaasaadka intaa ka soo hadhay wey mualifku nijaasaadkii saddex buu u qaybiyey agga min xayu xukmiha xagga xukunkeeda ayuu saddex u qaybiyey horta nijaasadu waxay tahay asal ahaan waa shay mustaqdar ah oo la qurumaysanayo qurun ah oo salaadda inay asaxda diidaya markaysan ruksad jirin mustaqdarun sharcan yamnacu min صixati الsalaaة xayu laa murakhis marka aan leenahay mustaqdar nijaaso dhan waa horta waa la qurunaystaa laakiin waxyaaba aan nijaas ahayn oo la qurmaysan way jiraan sida eh, maalan eh, candhuufta qaarkeed iyo duufka iyo wixii la mid ah laakiin waa ashyaa daahira ashyaadaas waa inuu ahaada shay salaadda asixitaankeeda ah, diidaya oo haddana markaysan rukso jirin hadday rukso ay jirto rukso hadday ay jirto salaada asixitaankeedii ma diidayso nijaasadu maalan qofkii hadduu waayaba wuxuu nijaasada iskaga maydho salaaddii wakhtigeedina uu soo galo waxa weeyaan wuu iska tukanayaa lixurmati اlwakti inuu tukanaya wuuna soo qalaynayaa salaaddii waa faaqidu طahuurayn baa la dhahaa qofkaasoo wuxuu waayey aaa wuxuu ku dahaaro qaato ayuu waayey nijaasaadkii marka mualifku wuxuu u qaybiyey saddex xagga xukumkeeda nijaaso adag oo la adkeeyey iyo nijaaso la fududeeyey iyo nijaaso dhexdhexaada ah marka leeyaho la adkeeyey waxa weya xagga xukunkeeda la adkeeyey oo sharcigu adkeeyey oo dahaaradeedii baa la adkeeyey marka leeyahy waa la fududeeyena xukunkeedii baa la khafiifiyey oo dahaaradeedii baa la khafiifiyey ta dhexdhexaadkaana tii muqalladada ahayd waxay udhexaysaa iyo mukhafafadiiba udhexaysaao iyadu mana adko mana fududo waa dhexdhexaad waaya almuqalladatu nijaasadii la adkeeyey najaasaة اlkalbi waa nijaasada ayga iyo walkhinziiriya doofaarka iyo wa farcu axadihima midkood faraciisii wixii ka sii dhasha nijaasada ayga marka la leeyahay iyo doofaarka waxaa loo jeedaa wax kasta oo labada xayawaan ay qofka soo gaadhsiiyaan ama ka soo gaadha ama weelkiisa ka soo gaadha ama dharkiisa ka soo gaadha ama gurigiisa ka soo gaadha wuxuu doonaba ha ahaado ama ha ahaado dhareerkiisa kaadadiisa dhiiggiisa xataa jidhkiisa qayb ka mid a ah, hadduu ku taabto qofkii laakiin bishardi in uu ama aygaasi uu qoyan yahay meesha uu ku taabanayo ama shaygan uu taabanayo uu qoyan yahay lakiin haddii labadooda engegan yihiin eygiina uu engegan yahay qofkiina uu engegan yahay ama maradiisu engegan tahay oo istaabtaan dee ma nijaasaynaya waxa laga hadlaya waxa wayaan waa in ruduubo ay jirtaa ruduubadaasaa soo naqlinaysa nijaasadii eygi hadduu qoyan yahay oo biyo u ka soo baxay oo qofkii uu taabto oo qoyaan uu ku reebo markaasuu nijaasaynaya ama qofkiibaa qoyan eygii baa engegan markaasna nijaaseynaya ama labadooda qon yihin lakin haddi labadoba gegan yihin nijaase ma imaanayso marka aygii iyo doofaarkii iyo faracoodu waa nijaase muqalada faracoodu waxaa laga wadaa wixii ay sii dhalaan xayawaan kale ay iska dhalaan aygii iyo maalan iyo ri baa iska dhaleen xayawaan iska dhalay hooyadii waa ri aabbihiina waa ay ya waxa weeyaan nijaaso aabbihii buu ku raacayaa ayga ahaa ayuu nijaasada ku raacayaayo xayawaankaasi wuxuu noqonayaa najis sida eyoo kale ayuu noqonaya xukumkiisu wاlmukhafafatu nijaasadii la fududeeyey waxaa weeyaan bowlu sabiyi ilmihii yaraa kaadidiisa aladii kaasoo lam yacam aan quudanin hayra labani caano waxaan ahayn walam yabluq aan gaadhin alxawlayni laba sano aan gaadhin nijaasada la fududeeyey waxa weya nijaasada ilmaha yarka ah ee shuruud laga helo horta shardiga koobaad waa inay ahaato shaygaasi u yahay kaadi kaadi waa inu ahaada haddii ilmaha yarka saxaradiisa uu saxaroodo saxaradaasi waxa weeyaan waa nijaasadii mukhafafada maahayde mutawasiday soo gelaysa nijaasada dhexaadka ah iyadoo lama fudayn saxaradiisa waa kaadidiisa waa koo waa qaydka koobaad qaydka labaad sabi baa la yidhi ilmo yar oo weliba lab ah sabi marki leeyahay waxaa kaa baxay sabiya ilmihii yaraa ee dhadiga ah hadday gabar tahay ah ay tahay iyadoo ma soo gelayso waa inan inuu ahaado waa qaydka labaad qaydka saddexaad alladii lam yacam hayra laban waa inuusan quudanin sabigaasi waxaan caano ahayn oo maxaa kaa baxay sabigii markuu yaraaba la siinayay maxaan ku dhahaaye raashinka la siinayey amaba waxaan caano ahayn loo raacinayey wuxuu doonaba ahaado waxaas caanaha hooyadii waxaan ahayn hadduu cuno waxa weeyaan wuxuu noqonayaa eh, ma ma soo gelaya maxaan ku dhahaaye kaan ka hadlayna hadda waxaa la mid ah ilmaha la siinayo caana boodhaha caana boodhaha waxa wuxuu la mid yahay qof cunto cunay uu la mid yahay ilan waxa fuqahada ka hadlayso ay sheegeen waxa weeyaan waa caanaha hooyadii weeye laakiin caana boodhahan waxyaaba badan baa la socda fitamiinaad iyo macaadin iyo brotiinaad iyo waxyaabaa la socda calcium waxyaaba badan baa lasoo dardaraya waa cuntoon xaqiiqatan waa cuntoon maaha caano keliya ma marka caanaha hooyadii baa laga wadaa iyo ama cid aan ahayn oo naaskeeda jaqayo waaya kaasna waa qaydkii saddexaad qaydka afaraad lam yabluغi اlxawlayn laba sano aan gaadhin haddii ilmihii laba sano uu sanawaadka laga hadlayana waa sanawaadkii qamariga ah yaani bilihii kamarigaha weyaan dayixii wey ee kan milaadiga ma aha in hadda maanta wa ku xisaabsanna ma aha ee markuu doono soddon noqonayo markuu doono ko iyo soddon noqonayo ee waa kan kamariga ee bisha la eegayo wey markii ilmuhu uu wixii laba sano ka yar unbaa nijaasadii kaadiisu aysan noqonaynin maxaanku dhahaa mukhafafo ay tahay oo sidaan sheegi doono la rushayn doono laakiin hadduu laba sano gaadho oo labadii sano u dhammaystirmaan afar iyo bilood ay u dhammaystirmaan waxaa weeyaan oo hilaali ah oo dayxi ah kaadidiisu ma noqonaysa mukhafafo waxaa weyaan dad kale buu kaadidiisu marka quyuuddaa waa in la helaa marka inantu iyada kuma jirtooo fuqahadu markay eegeen masaladan horta xadiid baa ku soo aroray oo nabigu uu yurashu min bowli اghulaam wa yuqsalu min bowli yuqsalu min bowli jaariyati wa yurashu min bowli اghulaam iyo xadiis kaloo fara badan marka nabigu u kala qaaday alayh الsalatu wasalaam inankii iyo inanti maxaa loo xikmadda ku jirta waa maxay bay dhaheen fuqahadu xakam kala duwan bay sheegeen waxaa ka mid a ah inanka qaaditaankiisu uu badan yahay inanta aan saa loo qaadin oo marka laga yaabo maadaama dadkii qaaditaankiisu uu ku badan inankii in uu dhib kaga yimaado markas haddii ladhaha iska maydhaan kaadidiisa taasi waa mid waxay kaloo dhaheen kaadida inanku way ka fudud tahay kaadida inanta oo inantu way ka kaadi culus tahay ayay dhaheen waxaa kaloo sheegeen fuqahada qaar in inanka kaadidiisu ay hal meel ku ururayso laakiin inanta kaadideeda ay firdhayso mise cagsigeed ahayd adugu yani xikam noocaasay sheegeen xikam noocaasay sheegeen lakin waxaaso dhan waa iska xikam ay culammadu iska iltimaasay oo raadiyeene ee sharcigu waa un sidaas uu nabigu noo sheegay salى اllahu عalayhi wasalam siday doontaba ha noqotee waayahay taasna waa nijaasadii mukhafafada ahayd nijaasada mutawasitadee dhexdhexaadka ah walmutawasitatu saa'iru nijaasaat nijaasaadka inteeda kale ee labadaa la soo sheegay muqallada iyo mukhafafada wixii ka soo hadhay ayaa noqonaya nijaasadii mutawasitada ahayd oo maxaa soo gelaya markaas waxaa soo gelaya khamrigii dhiiggii malaxdii maxaanku dhahay meytada kalluunka iyo ayaxa iyo aadamiga meetadood aan ahayn wax kasta oo bakti oo saddexda aan ahayn kaadidii ilmihii yaraa waxaan ahayn madyigii iyo wedyigii waxaasoo dhan baa soo gelaya nijaasadii mutawasitada ah marka axkaamtoodan way kala duwan tahay saddexda nijaasado mualifka hadduu inoo sheegaya waayahay almualladatu nijaas faslun almuqalladatu nijaasadii la adkeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa bisabci ghasalaatin toddoba maydhi ayay ku daahir noqotaa bacda isaalati caynihaa caynteedii marka la zuuliyo nijaasadii ixdaahunna toddobadaa midood ay tahay bituraabin ciid lagu dheeho macnaha toddobadaas mid ka mid ah waa in biyo lagu daraa ciid lagu daraa waalmukhafafatu nijaasadii la fudeeyena tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashi اlmaa'i biyaha oo lagu rusheeyo calayha dusheeda maca alhalabati biyaha oo ka qaalib noqda kaadidii wa isaalati caynihaa caynteedina la zuuliyo waaya mualifka axkaamtii nijaasaadkii saddexdaa ayuu halkan ka bilaabay wuxuu kaga bilaabay muqalladadii muqalladadu waa nijaasadii kelbiga khinsiirka sayna soo dhaaftae waxay ku daahir noqotaa buu toddoba jeer in la maydho toddoba jeer in la maydho laakiin waa goorma marka cayntii nijaasada la zuuliyo cayntii nijaasada marka la zuuliyo oo haddii meesha uu aygu uu dhigay tusaale ahaan saxaro uu dhigay dee toddobadaas la xisaabin maayo ilaa saxarada horta la qaado oo caynteedii la zuuliyo markii cayntii ay raadkeedii la baabi'iyo ee la maydho iyo wasfigeediiba xataa loonkeedii dhannankeedi madabkeedi ayaa toddobadii la bilaabaya in la xisaabiyo kow la dhahaya marka wixii ka dambeeya saasuu malif ka wadaa waayahay toddobadaasna mid ka mid ah ayaa ciid lagu darayaa ama ta koowaad ha noqoto ama ta u dambaysa ha noqoto ama kuwa dhexe mid ka mid ah ha noqoto waxaana fadli badan oo fiican in ta koowaad lagu daro ciidda weliba waxaa fiican ciidda inta aan biyaha lagu shubin meeshii nijaasadii in laisku khaldo ciiddii iyo iyo biyihii laisku daro oo laisku qaso kadibna ayagoo iswata meeshii nijaasada ahayd lagu la saaro oo lagu maydho ayaa fiican waxaa kaloo la heli karaa in ciidda la horreysiiyo biyaha laga daba keeno ama biyaha la horreysiiyo ciidda laga daba keeno intaba waa la heli karaa waa yahay wاlmukhafafatu nijaasada la fududeeyey tadhur waxay ku daahir noqotaa waa nijaasadii ilmaha ya ilmaha yarka kaadidiisa ee soo xusnay shuruuddiisii birashi ilmaai biyaha lagu rusheeya calayha dusheeda maca alhalabati inay ka haalib noqdaan oo biyahaasi ka haalib noqdaan meeshii oo dhammaan meeshii ay camimaan oo ay dul maraan biyahaasi wa isaalati caynihaa caynteedina la zuuliyo maalifku wuxuu ka wadaa kaadida ilmaha yarkaa markii uu mara ku kaajo tusaale ahaan oo kale waxaad samaynaysaa shardi maaha inaad maydho oo waa imtiyaaso mukhafafo ah haddii la maydhayo dee mukhafafo mama noqoteen waa la rushaynayaa laakiin qaabkee loo rushaynayaa waa in rushadaas ay gaadhaa dhammaan intii ay kaalidu gaadhay waa inay gaadhaa waa inayna ka qaalib noqotaa oo meesha ay camimtaa oo dhammaan meesha ay wada asiibtaa intaas ayay ku daahir noqonaysaa marka shardi ma aha oo biyuhu ka qaalib noqdaan meeshii shardi ma aha biyuhu inay dareeraan biyuhu inay dareeraan shardi ma aha in la tuujiyo meeshii oo laga saaro kaadidii shardi ma aha waa inay biyuhu ka qaalib noqdaan oo ka bataan kaadidii lakiin oo lagu rusheeya laakiin in laga saaro iyo in la tuujiyo iyo in maxaan ku dhahay biyuhu ay dareeraan intaas shardi ma aha haddii kale maydhi bay noqonaysaa waaya cayntiina waa in la zuuliyaa cayntii kaadida waa in la zuuliyaa oo aysan meeshii aysan ku hadhin waayahay wاlmutawasiطaةu nijaasadii dhexdhexaadka ahayd tanqasim waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood cayniyatin mid cayni ahoo isha lagu arki karo wa xukmiyatin iyo mid la xukumayo oo xukmiye ah marka mualifkaa noo sheegaya cayniyada iyo xukmiyada maxay kala yihiin alcayniyatu nijaasada caynigaheed isha lagu arkeeyey waxaa weeyaan hiya iyadu allati tii weeye lahaa ay leedahay lwnun midab leh wa riixun ur leh wa طacmun dhadhan leh falaa budda min isaalati lowniha waxaa laga maarmaana marka in la zuuliyo midabkeeda iyo wariixaha urkeeda iyo waطacmiha dhadhankeeda wاlxukmiyatu tii xukmiyada ahaydna hiya alatii waa midda laa lowna walaa riixa walaa طacma laha aan lahayn midab iyo ur iyo dhadhan toona yakfiika jaryu lmaai calayha waxaa kugu filan inaad biyaha aad ku dareeriso ku leeyahay nijaasada mutawasida dhexdhexaadka ah een ahayn nijaasadii eyga iyo nijaasadii doofaarka iyo ilmaha yarka ah nijaasadiisa mukhafafe iyo aqiile mutawasi muqalado mid aan ahayn labuu mualifku uqaybiye cayniye iyo xukmiyo cayniyadu waa nisbatan ila alcayn ee waata isha lagu arkayo waa nijaasada isha ay qabanayso waaya oo waa nijaaso midabkeedii ama urkeedii ama dhadhankeedii la arkayo wey urki ama urkeedii baa yaa la dareemay sanka laga laga urinayaa ama dhadhankeedii baa carabka laga dhadhaminaya ama midabkeedii baa la arkay indhaha lagu arkaya intaas hadday mid leedahay waa nijaaso cayni ah maadaama ay raal leedahay nijaasada xukmiyada ahana waa nijaasada intaa midna aan lahayn waa nijaase intaa midna aan lahaynoo ma arkay ur male dhadhanna male midabna male oo taasi waa maxay misaalkeedu waxaa weeyaan sida kaadi mara ku dhacday oo kale oo ku engegtay urkiina uu ka tegey markaa nijaasa maradaasi wax haba yaraate oo cayntii nijaasada ah ama midabkeedii ama urkeedi ama dhadhankeedii kuma aragtid haddaad uriso ur male haddaad eegto maradii kama garanaysid meesha nijaasada ku dhacday haddaad dhadhamiso dhadhan male waxa weeyaan dabeeshii baa qaadday urkeedii way ku qalashay marka nijaasadaasi halkaasi waxaa la dhahaa nijaasa xukmiya la dhahaa meeshaasi waxaa xukmiya loo yidhi waa lagu xukumaya halkaasi inay nijaas tahaye laakiin wax la arkayo nijaaso muuqata ma aha oo ilu qabanaysa ma aha saas wey marka laba xugun bay kale leeyihiin labadaa cayniyadii xukmiyada wax lagu qaybiye bal hadda eeg sida loo kala daahirinayo nijaasada cayniyada ahayd mualifku wuxuu yidhi falaa budda min isaalaةi lownihaa wa riixihaa wa طacmiha waxaa laga maarmaan ah in la zuuliyo midabkeeda urkeeda iyo dhadhankeeda oo la maydhaa wey hal mar hadday ku filaato urkii iyo midabkii iyo dhadhankii waa kifaaya oo saddexdii bay ka tagaan hal mar intii biyo lagu shubo oo laga maydho waa kifaaya haddii kalena waa in mar labaad iyo mar saddexaad la maydhaa ilaa uu saddexdaas ay tegayaan haddii marka uu urkii soo hadho oo urkii la zuulin kari waayo meeshaasi ma daahir noqonin waa in urkaa la zuuliye maa urku wuxuu tusinaya nijaasadii inay joogto baaqita cafwan waxaan ka hadlayaa dhadhankii dhadhanka ugu xoog badan dhadhanka wuxuu tusinaya nijaasada in ay weli baaqi tahay haddii dhadhankeedii uu dacmigeedii un joogo laakiin haddii midabkeedii uu hari waayo oo nijaasadii waa la waa la maydhay waa la maydhay laakiin midabkeedii baa tegi waayey sida maalan dhiigga oo kale waa la maydhay maradii dhiiggii waa laga rujin kari waayey oo uu ku hadhay oo waa laga xoqay oo waa laga maxaan ku dhahay laga jajabiyey laakiin midabkuu tegi waaye dhib ma leh dhib ma leh haddii sidoo kale urkii keligii uu soo hadho oo urkii la suulin kari waayo asna dhib male laakiin haddii midabkii iyo urkiibaa wada hadhay labadoodii baa wada hadhay lownkii iyo riixdii markaasi dhib bay leedahayoo wuxuu la mid tahay sida dhadhankii hadda soo xuseyno waa in labadooda la wada zuuliyo ama mid ahaan la zuuliya ugu yaraan waa yahay taasi waa nijaasadii cayniyada ahayd xukmiyadiina mualifku wuxuu uhi wاlxukmiyatu hiya alatii laa lowna walaa riixa walaa طacma laha intaa midna male ur iyo dhadhan iyo midab toona male yakfiika jaryu اlmaaءi calayha biyihii inay ku dareeraan baa kugu filan bimacnaa mualif wuxuu ka wadaa iyadu way ka fududahayoo cayniyadu iyo xukmiyadu isku mid maa cayniyada culus xukmiyadu way fududahay haddii biyu ay ku dareeraan xukmiyadii kifaaya wey xataa uma baahno in marada la jejebiyo oo maxaan ku dhahaye biyihii laga saaro iyo wax saas uma bahno haday biyuhu ku dareeraan waa kifaaya waa intaasaa kugu filan laakiin cayniyadu sidaa ma ahaynoo ur baa la zuulinaya ama dhadhan baa la zuulinaya ama midab baa la zuulinaya lakin xukmiyadu way ka fududahay iyadu maadaama intaa midna uusan jirin marka saas u kala duwan yihiin cayniyadii xukmiyadii intaas ayuu mualif kaga baxay anwaacdii nijaasaadka iyo qaabkii loo daahirinayo halkana mualifku wuxuu ka gudagelayaa dhiiggii dumarka ku dhacaya maadaama asla nijaasaadku ka mid yahay ayuu halkan mualif ka raaciyey faslun aqalulxaydi xaydka waxaa ugu yar yowmun walaylatun maalin iyo habeen waghaalibuhu waxaana badankiisu yahay ama aalibkiisu yahay su u badan yahy waxa weeyaan sittun lix weey aw sabcun ama toddoba wey wa agaruhu badankiisu ama inta ugu badan ou gaadho xaydku khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood bilayaaliha iyo habeenadooda aqalu duhri dahaarada waxaa ugu yar bayna alxaydatayni duhriga soo dhex gala laba dhiig ama laba caado soo dhex gala waxa ugu yar waxaa weeye hamsata cashara shan iyo toban maalmood waghaalibuhu wuxuuna haalibkiisu yahay ama badankiisu uu noqdaa arbacatun wacishruuna afar iyo cisho aw amase alaaatun wacishruuna yowman iyo labaatan cisho walaa xadda liakarihi duhriga labada dhiig soo dhex gala male inta u badan aqalu nifaasi dhiigdhalmeedka waxaa u yar majatun hal butaaco ama hal mar uu soo baxo bas ilbiriqsi waghaalibuhu waxaana badankiisu u noqdaa arbacuuna yowman afartan cisho wa akaruhu wuxuuna waxaana ugu badan ou gaaraa inta ugu badan situuna yowman lixdan cisho xaydka gabadha ku dhaca horta dhigaga dumar ku dhaca waxa weeyaan waa saddex dhiig waa xaydka waa caadada bishii mar ku dhacda inta badan waana dhiig caafimaad ee dhiig cudur ma ah iyo dhiig dhalmeedka gabadha markay dhasho dhiiga ka imaada waa nifaaskii ka saddexaadna waxa weyaan istixaada waa dhiig shubankii oo gabadhii inuu dhiiggii uu xaydkii xaddiisii uu tallaabo ama nifaaskii xaddiisii uu tallaabo oo iska socdo dhiig shuban baa la yidhahdaa istixaadana waa la yidhahdaa waayahay marka mualifka halkan wuxuu kaga hadlayaa xaydkii iyo nifaaskii labadaas uxuunkooda wuu soo koobayaa xaydkuna waa kaan soo soo xusnayo gabadha wuxuu muddada wakhtiga ugu ya da-da ugu yar ee uu ku dhici karo gabadha waxaa weeyaan markay sagaal jir ay noqoto ama sagaal sano ay u buuxsanto taqriiban sagaal sano oo la xisaaminaya bishii qamariga ahayd ee dayaxii la xisaaminaya wey ayay gabadha caadada ku dhici kartaa wixii intaa ka horreeya ku dhacay oo toddoba jir ama sideed jir isku aragtaa waa dam fasaad waa dam dam caadiha ah ma aha oo xeyd lama xisaabinaye waa dam fasaad oo xugun ma leh salaaddii way tukanaysaa waxa weeyaan daahir oo kale ayay xukunkeedu noqonaya aqalulxaydi xaydka ugu yar yowmun waliilatu macnaha muddada u yar ee gabadhu dhiiggu uu ku dhici karo waa habeeniya maalin afar iyo labaatan saacadood wey afar iyo labaatan saacadood ayaa u yar oo dhiig uu xidhiidh uu yahay oo uusan udhaxaynin faasil udhaxaynin ama wakhti dheer udhaxayn uu dhiiggu isku xidhiidho waa yahay wagaalibuhu waxaana inta badan uu dumarka dhiigu u noqdaa sittun lix cisho aw amase sabcun toddoba cisho inta badan dumarka dhiigoodu wuxuu udhexeeyaa lix ama toddobo labadaas ma labadaas udhexeeya ama lix cishuu noqdaa ama toddoba cishuu noqdaa wuu ka badan karaa wuuna ka yaraan karaae laakiin inta haalibka dumarka si u badan yihin baa laga hadlaya wa agaruhu waxa u badan uu noqdo dhiigga dumar ku dhaca ee xaydka khamsata cashara yowman shan iyo toban cisho weeye bilayaaliyaha iyo habeenadooda marka la leeyahay شhan iyo toban cisho ayuu noqonayaa iyo ama toddoba cishuu noqonaya ama lix cisho ama maalin habeen buu noqonaya waxaasoo dhan aqal xayd iyo agarkiisa iyo qaalibkiisao dhan waxaa weeyaan istiqraa baa lagu gaaray tatabuc baa lagu gaaray waa raacraacay oo dumarkii baa la waraystay oo tixraac baa lagu sameeyey baaritaan baa lagu sameeyey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo aimadii kaleba istiqraa bay sameeyeen oo dumarkii bay xog waraysteen zamankoodii joogay marka waxay arkeen inta u yaree dumarku ay dhiigguu ku dhici karo inay tahay habeeniyo maalin inta u badanna shan iyo toban cisho marka wixii maalin iyo habeen ka yar ma noqonayo xayd ma noqonayo gabadhi matalan hal sac ba isku aragtay dhiig hal saac ayay isku aragtay dhiig kadibna dhiigi wuu ka go-ay ama habeen bay isku aragtay dhiig kadibna dhiigi wuu ka go-ay diboo dambaytamayn isku arag dhiiggaasi lama xisaabinaya xaydkii ma noqonayee waa dam fasaad waa dam fasaad waa daman waa dhiig cudur oo ka yimid ee dhiig caadiya ma ah sidoo kale haddii uu شhan iyo toban cisho dhaafo waa agarkiisiie ma noqonayo xayd wixii شhan iyo tobanka cisho ka badan oo salaadii kama mamnuuci mahayo iyo qur'aan akhriskii iyo soonkii شhan iyo tobanka cisho wixii ka badan waa istixaado waa dhiig shuban weeye dhiig shuban weeye waayahay marka eh, marka aan leenahay sittun aw sabcun lix iyo tod wixii adu ka badan habeeniya maalin ilaa شhan iyo tobanka cisho shardi maha gabadha dhiiggeeda inuu xidhiidho inta badanna dumarka dhiiggooda maba xidhiidhaba waxaa u dhexayn kara wakhtiye dhiig uu ka istaagay maalan oo kale saacad buu dhiig ka imaan haddana waxaa laga yaabaa dhowr saacadood dhiig inuu ka istaago oo dhiigan isku arg haddana muddo kadib haddana saacado kadib uu dhiig ka imaanaya haddana uu ka istaagaya haddana wahaakada saasuu dhiig usosconaya teelteel buu noqonaya teelteel marka saacaadkaas ama awqaaddaas teelteelkee dhiigga udhaxaysa xuunkii dhiigga muu qaadanaya xuunkii xaydka muu noqonaya gabadhii salaadii ma tukanayso ma soomayso ninkeedii uma imaanayo wahaakada xuunkii dhiigga unbay qaadanaysa xataa hadduu habeen dhan ka maqnaado xuunkii dhiigga unbay qaadanaysa maadaama dhiiggii weli uusan qumaati u gu'in oo weli uu socdo inqiaacaas yaryarkee soo dhex gelaya weeyaan dhiigga umaa lagu tirinaya intaas muddadaas duhriga udhaxaysa ee yarar yararka ah waxaa weeyaan waa xuunkii wuxuu qaadanayaa dhiigga umuu qaadanaya waaya aqalu uhri uhriga oo ugu yar bayna alxaydatayni labada xayd amسaةa caشhara macnaha laba dhiig inta u dhaxaysa ee duhri gabadda ay daahir noqon karto marna caadadii waa ku dhacday haddana way ka daahirsatay haddana caadadii kale inta u dhaxaysa u yar ee faasil noqon karta laba dhiig udhaxayn karta hamsata cashara yowman waa shan iyo toban cisho mualifku leeyahay shan iyo toban cisho wax ka yar faasil ma noqon karo haddii uu duhri intaa ka yar uu jiro lama xisaabinayo duhri ma noqonayo wixii shan iyo toban cisho ka yar duhri lama xisaabinayo waa inta badan dumarka hadduu ku dhaco dhiigu caadigu ka yimaado dhiig kale an iyo toban cishi wixii ka badan unbuu oga imaan karaa waaya hadduu intaa dhiig kale u ka yimaado dhiiggaas waa dhiig cudur ahee ma aha dhiigga xaydka caadiga ah, ma noqonayo waghaalibuhu inta u badanna ee duhriga ee u dhaxaysa laba dhigna arbacatun wacishruuna yooman waa afar iyo labaatan cisho aw amase alaatun wacishruuna yooman ama saddex iyo labaatan cisho oo haddii uu dhiigu noqdo lix cisho maxaa ka soo haray bishii afar labaatan afar labaatankaas duhri noqon karta haddii uu noqdo toddobana saddex iyo labaatan saddex labatanki bisha inta ka so hadhay maxaa yeeley bisha inta badan kama manaato duhri iyo xayd dhiig iyo duhri kama manaato bishu marka inta uu dhiigu qaato inta ka soo hadhay waxay noqonaysaa duhri bay noqonaysaa waaya walaa xadda liagsarihi laakiin duhrigu xad ma le dhiigga waxaan idha xaydku xad buu leeyahay agarkiisu waa shan iyo toban cisho laakiin duhri waxad ma leeyahay oo gabadha inta ay daahir noqon karto ousan dhiig ku dhacaynin xad ma leedaha maya a inta u yar xad bay leedaho waa شhan iyo toban cisho laakiin inta u badan xad male waa waa muddo furan waxaa laga yaaba gabadha weligeed ba inaysan dhiig isku arag waxaa laga yaabaa in ay hal mar nolosheeda uu dhiig ku dhaco waxaa laga yaabaa labada dhiig in udhaxeeyo bil laba bilood saddex bilood afar bilood dumarku way kala duwan yihiin laakiin sida haalibka ah dumarka ay u badan yihiin waxa weyaan bil kasta way isku arkaan dhiiggii iyo duhriga labada way isku arkaan waaya aqalu nifaasi dhiig dhalmeedki marka intaas wuxuu kaga soo hadlay xaydkii halkan wuxuu kaga hadlayaa nifaaskii aqalu nifaasi nifaas waxaa u yar majatun hal butaaco hal mar inuu ilbiriqsi uu dhiigga hal mar kasoo ka yimaado dhibic ba ha ahaatee ama hal mar ha soo butaace kadibna uu dhiigi go-o waa dufco hal mar uu soo baxay dhiigi intaasaa u yar dumarka qaar waxa laga yaaba hal mar inu dhiig ka yimaado u istaago marka laxdadaasba u istaago oo mar dambe markay gabadha ay dhasho uusan dhiigda dhiig dambe ka imaanin laakiin saa looma badne eh dumarku waxay u badan yihiin wa haalibuhu badankiisuna ama sida loo badan yahay arbacuuna yowman waa afartan cisho afartan cisho inta badan dumarka uu dhiigdhalmeedku uu socdaa waa sida caadiga loo badan yahay wa agaruhu laakiin xadda u badan ee uu nifaas lagu tirinayo ee haddii uu dhaafo nifaas uusan noqonayn waa maxay situuna yowman waa lixdan cisho macnaha lixdan cisho u badan gabadha inta uu dhiig dhalmeedku hayn karo lixdankaa cisho wixii dhaafsiisan dhiig dhalmeed lagu tirin maayo hadduu hal maalin ay ku darsanto maalintaasi waxay noqonaysaa dan fasaad buu noqonaya istixaaduu noqonaya istixaado ayuu noqonayaa oo dhiig buu noqonaya marka gabadhii salaaddii kama tegayso soonkii kama tegayso wahaakada ninkeedii xalaal buu noqonaysaa wahaakada waa yahay intaas ayaan ku soo koobaynaa wsala allah waslm ala nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rabb